tegayaa ee u suuragal meel gaara shardi maaha xaramka xuduud buu leeyahay dee maka marka la yidhaahda dhinacyada qaarkoodna xaramka xuduudiisu way ka dhowdahay dhinacyada qaarkoodna way yaraha durugsan tahay haddii la yidhahda dhinacan xudaybiya jiddaha loo soo baxo xaramku xogay waa soo durugsan tahay xuduudiisu haddii la yidhahda dhinacan mashaacirta iyo mina iyo haloo baxana ilaa musdalifa aakhirkeeda weeyo cabaar buu jiraa dhinaca tanciim haddii loo baxana hadda waa magaalada bartankeeda oo dhinacaasuu ka dhow yahay walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam isagoo muxasaf ama abtaxu magaalada bartankeedaa degan oo kacbada u dhow markay caaisha tiri cumar aan u baahnahay sida saxaaxa ku lagu wariyey wuxuu raaciyey walaalkeed cabdiraxmaan ibn abi bakr wuxuu yidhi waxaad geysaa tanciim halkaana ha ka soo cumraysato waxay ahayd xuduudda xaramka laga baxee xilliga la yidhaahdo meesha ugu dhow baa tanciib ahayd halkaasaa ugu dhow xadda xaramka inaad ka baxdo unbaa la rabaa qofkii xuduudul xaramka dhexdeeda ku jira baa makiyan looga jeedaa laakiin waa dhici kartaa tanciim meel kaaga dhow inay jirto haddaabad geeskan mina ah musdelifo soo galay aada degan tahay ee hadda jaamacaadka qaarkood laga dhisay tanciim inaad aada waxaa kaaga dhawaado dhinacan musdelifo u baxa haddaad dhinacan xaafadahan jiddo looga soo baxa degan tahayna dee intaad tanciim gaaraysa adoo jiirada kasoo kala jiriya shumaysi baa kbaa kaaga dhow qofka hadba meesha uu ka degan yahay xaramka gudihiisa hadduu cumraysanaya wuxuu u baxayaa xilliga meesha ugu dhow ee xadda xaramka ka baxsan saa darteed wuxuu yihi famin adna alxilli buu ka soo xiranayaa halkaa xajka iyo cumradu waa ku kala duwan yihiino waxaynu soo marnay xajka famin beytihi gurigiisi iyo meeshuu degan yahay buu ka xiranaya isaga xilli looga baxo wain kaana hadduu yahay qofka cumraysanaya aafaaqiyan jihooyin ka baxsan xaramka qof ka imanayana fa min almiiqaati miiqaadkuu kaga soo xiranayaa kamaa taqadama sidii soo hormartay hadduu dadka miiqaadyada ka shisheeye yahay sideenna oo kaleeto sidii xajkiibaa miiqaadka meelaha goobaha loogu talagalay markaad soo marayso ama dhulka mar ama cirka mare eh, ayaad ka soo xerxiranaysaa wayxrimu waa xiranayaa wayaxrumu waxaa xaraam noqonaya dheh biixraamihaa cumrada xirashadeeda jamiica maa yaxrumu wax kastoo xaaraan ku noqon jiray biixraami lxaji xaj markaad xerato shantii arrimood ee lasoo sheegay oo dharka mid ku saabsanayd mida tiibka iyo cadarka ku saabsanayd mida haweenka iyo xiriirka goosha ay ku saabsanayd iyo kuwii lamidka ahaa shantii xaj marka la xirta xaraamta kaa noqonaysay shantiiba xaraam bay kaa noqonayaan markaad cumrada xirato oo taa xajka iyo cumraduna waa isaga mid markii uu qofku soo xirtay kadib de labayka cumratan buu le ilah cumraan xirtay uma yadkulu makata buu gelayaa wuu soo aadayaa maku soo aadayaa kacbadii buuna soo aadayaa fayatuufu wuxuu awaafayaa kacbada awaafa alcumrati awaafkii cumraduu awaafayaa sidii lasoo sheegay baa lagu awaafi awaafkan waa awaaful quduumka oo kaleeto sacyi baana ka dambeeya saddexda hore waad yaraha degdeg inta badan labada rugni ee yamaaniga dhexoodana ayar baad socon idibaacii baad samayn oo garabka midigna waad bannayn axkaamtii tawaafku lahaabaad qaatiin xajirkii laga bilaabayae lagu dhamaynayey toddobada jeer ee la wareegayo intaba walaa yushaacu lahaa looma jideeda iyada tawaafu quduumin tawaaf marka aada soo gashay aad tawaafayso hadhowna tawaaf labaad aad awaafi doonta ma laha kan unbaa ruknigeediia ah, kan unbaa quduumkeediia ah, kanaa wax walbawa uma yasca markuu awaafka dhameeyo sidii caadiga ahayd buu laba ragcadood oo watakiduu min maqaami ibraahiima musalan labadii ragcadood baa tukana qul yaa ilkaafiriinu qul huwa lagu kala akri jiray faatixada kadib uma yasca kadib sacyigii safiya marwuu samaynayaayo sidii baad safo uga bilaabi marwana uu dhammayn hal dhinac markaa socota kow ay tahay laba saddex toddoba jeer aad samayn sunankuna waa un sunankii meeshii la degdegayo waa isla meeshii uma yaxliqu ra'sahu madaxuu xiiri aw yuqasiru ama uu gaabin sida loo xiriyo sida loo gaabinna waa un axkaamtii xajka aynu ku soo marnay waqad xalla minha markaa waa ka xalaal noqdayo cumradu halkaasay ku dhammaatay cumradu mina la baryi iyo carafo la istaagay iyo musdelifo loo hoydi iyo mino oo haddana dhagxaan la tuurta iyo malaha iyado iyadoo intaa kacbada iyo sacyiga ah ma dhaasiisana saas darteed maxaa intaa ka soo baxay faarkaanuhaa tiirasha ay cumradu ku taagan tahay lama huraanka ah arbacatun afar wey ixraamun xirashadi wa tawaafun kacbada la tawaafo wa sacyun safiya marwo dhexooda sacyi in la sameeyo iyo wa xalqun in la xiiro ama la gaabiyo afarta arrimood markaad la timaado xalaal baa tahay cumradiina way kaa dhammaatay intubana ah hadda ixraamka aada meel ka soo xiratay maahane kacbada tawaafi isna masaajka dhexdiisa aad sacyigii ka samayn iridda masaajkana timahaad ku xiran ama ku gaabsan halkaa wixii ka dambeeyana qof xoroo madaxa bannaan baa tahay wa arkaanu lxaji xajka tiirashiisuna haadihi arbacatu iyo wlwuquufu carafayn la istaago wey xajku haddaba arkaanta tiirasha lama huraankaa wuquufu carafu la dheeryahay afarta kalena waa wadaagaan wa waajibaatuhu xajka waajibaadkiisa waxaan sunnana ahayn ruknina ahayn baa jira baabkan haddaba fuqahadu markii lagu yidhaahda waxaan waa farad ama waxan waa rukni ama waxan waa waajib saddexda eray isku macno weeye jamhuurta fuqahada allaahumma baabkan xajka marka la jooga maahane oo farad iyo rukni iyo waajib haddaad shaaficiyada tahaaro joogto iyo haddaad salaa joogto sawm haddaad joogto zaka haddaad joogto isku mid weeye hadday waajib ka cabiraan hadday farad ka cabiraan iyo hadday rukni ka cabiraan baabulxaj markii joogo rukni iyo waajib baa kala bixi iyo sunna saddexdaasay noqon marka hore labay ahaydoo waajib iyo sunno keliyay ahaayeen waajibka iyo inta kalea isku macno ahaa waajibku wuxuu noqonayaa marka waxyaaba inaad samaysa lagaa doonayo haddaad ka tagta xajkaagii buri maayo laakiin dhiig baa lagaa rabaa sunankuna wax haddaad samaysana ajir leh haddaad ka tagtana waxba lagaa rabin wey wawaajibaatuhu waajibaadka xajku kownu ixraami ixraamku waa inuu yahay min almiiqaati wuxuu khaas ku yahay sha waajibkaasi qofka aafaaqiga ah ee mawaaqiidda dibaddooda ka imanaya buu gaar u yahay wa ramyu ljimaari halaai saddexdii jamaraadka hayd in la tuurto si aynu soo mareen maalinka tobnaadna mid la tuuranayay kow iyo toban iyo laba iyo tobanna saddexdaba la tuuranayay iyo tobnaadkana waa lamidoo saddexda waa la tuuri qofkii dhammaystira walmabiitu in la baryo bimusdalifata la baryo galabta laga soo gadoomo carafa in habeenkaa musdelifa loo haydo waa layaali minan sad habeenada dambe ee mina la baryayo kow iyo tobanka iyo labaiyo tobanka iyo qofkii saddex iyo toban dhammaystiraya wa awaafu lwadaaci awaafka wadaacee laga ambabaxaya maka isagana waa laga doonayaa laakiin tawaaful wadaacu xajka khaas kuma ahee cumraduna way la qabtaa ee qofkii halkan ka cumraysta markuu kasoo tegaya tawaaful wadaac baa laga rabaa wamaa caddaa daalika intaa waxaan ahayn ee laga soo sheekeeyey sunanun sunnooyin wey haddaad samaysana ajir baad ka heli haddaad ka tagtana waxba laguma laha laakiin fain taraka marka hadduu ka taga qof ruknan tiir buu ka tegay lam yaxilla xalaal noqon maayo min raamihi ixraamkiisa xataa yaatiya bihi ilaa uu la yimaado ilaa ruknigii aada la timaado xajkaagu ma asaxayo haddii uu ruknigii ku dhaafasayno carafoo ku dhaaftay kusoo marayna cumraad ku xalaal noqon sanadka dambena dib baad ka qadayn waman taraka qofkii ka taga waajiban shay waajibana lazimahu damun dhiig baa ku laazimaya dhiiggaana waa hadyi la gowraco neef arya wey ama intii oo cunto ah loo qaybiyo masaakiinta xaramka ama min kulli yawmin muddu laga soomo sidaa mid in la sameeyo weeye horena waynu u soo marnay waman taraka qofkii ka taga sunnatan sunno ka tagana lam yalzamhu shayin waxba ku waajibi maayo oo sunnada sideedaba wax fali samaynteedana hawaab iyo ajir laga helo weeye haddii laga tagana aan waxba lagu lahayn saasaa sunanka la yidhaahdaa sidaa marka laga eego sunanku waa fudud yihiin laakiin dhinac kale marka laga eego laba arrimoodba sunanku ma sahlana oo waa culus yihiin mid waa culus yihiinoo haddii jannadaba la tago waxa darajaadka lagu kala qaato loogu talagalay nawaafishiyo sunanka wey asalka faraaidka qofna iyo waajibaadka inuusan ka tegin weeye oo asalka ka tegitaankeeda cuquubiya cadaab baa lagu mudan laakiin darajaadka waaweyn ee jannadu waxyaabaha aada dadkii waajibaadka la yimid ay u kala sarrayn doonaan waa sunanka waxaa kaley sunan ku yihiin noocoo sunan walba wax waxaa jira min jinsihaa ahoo waajibaada salaadihii sunankaa kuwa waajibaada la socda sawmkii sunankaha kuwa ku waajibaa la socda xajkii waajibkaha kuwa sunuu la socdaa haddii aada sunanka samaysa waxaa la nabiga sheegay alayh salaam wixii kaa iska dhima waajibka sunada lagaaga buuxin alsa halkana wuxuu kaga hadlayaa ixsaarkii qofkii oo xaj u socday oo laga hor istaagay sababo badan baa qofka hor istaagi kara qofkii xajka u socday baaba loo diiday dhab markuu ayaa boodkii tegayba ama kan wadankuu ka dhoofaya ha noqdo ama waddankiiba loo xajeeye u socday had noqdee waa dhici kartaa qofka in la iska laablaaliyo ama qof si loo raadinayay uu noqdo ama qof la raadinayey lagu sahwiyo waa bini aadam waa iska dhici kartaa oo sida loogu dhegan yahayba xajkii waktigiisi dhamaado waxaa kaloo dhacdoo dadka aada ugu dhacdaan xajka ka hor bay tagaan way cumraystaan kaasay jiddo aadaan maalinka dambe soo gelitaanka maalinka sideedaad bay rabaan iyo toddobaad inay soo laabtaan waxaa dhaca taftiish iyo baaritaan aada u adag qofka kugu soo hagaagay ku xihanta iyadoo markaa wareegto cusub jirto hala adkeeyo iyo qof adag uu jooga haddaad ku soo aado adigoo ka arkiyo xujayda wato in xabsi lagugu tuuraa dhici karta dad badan baa lagu tuuray xabsi walidaalika dadka waxaa loogu nasiixeeyaa haddaad jiddo aadaysaan bacda alxajaada waxaad dhici karta inaad suryo la kulanto lagu tarxiilo dad baa iyagoo laba go' qaba oo xaj ifraad xiranay leh intay jiddo aadeen baa soo socodkii xabsi lagu tuuray dhowr bilood markay xirnaayeenna lasoo tarxilay waa ixsaar waa qofkii waa laga hor istaagay waxaa dhici karta duruuf caafimaad inay ku qabsato oo xilligii xajkii aad tagtayba adigooban xalaal noqonin aada xanuunsato inaad inaad dashil iyo waxgasho jajabtaa dhici karta sababo badan baa keeni kara inay xanuun iyo duruuf qaasi iyo cid kaloo kaa hor istaagtay iyo inay kugu dhacda intaba waa noqon kartaa adoo soo xirtay oo muxrim ah hadday xajkii kuu suurageli waayo waman axsarahu qofku hor istaago caduwun cadow baa ka hor istaagay can makata maka inuu galaba waa loo diidayba maba gelaysid baa la yidhi walam yakun lahu aan heli karin ariiqun aakhara jid kale oo uu marana ma hayo ninka layska iska laadlaadiyeyba xaggeebu mari oo lagu dhegan yahay waa la haystaa ama dadkan hal dariiq waa u furnaa dariiqii waa la xiray meel kalood martana ma laha hadday dhacday in cadow kaa hor istaago ama meeshaad soo xajidayba dagaal baaba ka dhacayba meeshii bug iyo bacbaa ka bilaabatay sidii waagii juhaymaan baaba qoryadii laysu qaato xaramka laysu galay baa bugta laysa qasay oo xaggee dawaaf meesha xabad baaba ka dhacayse meelaad u martana ma laha qofkaa taxallala wuu xalaal noqonaya bian yawiya wuxuu niyoon ataxallula ixraamka inuu ka xalaal noqday wayaxriqu ra'sahu madaxana waa xiiri wayuriiqu dama dhiig iyo hadyina waa gawrici makaanahu meeshaa lagu hor istaagay in wajada waaduu heli kara wailaa akraja hadduusan heli karin almila wax dhiiggii u dhigmuu bixin acaaman oo cunto ah biqiimatihi neefkaa hadyigii la gawrici lahaa qiimihiisii buu cuntiya raashin ku bixin wain cajaza hadduuban kari waayousan hayninna saama likulli muddin mudkii kastaba ama koobadii kastaba yawman maalin buu u soomi halkan ixsaarulcaduwi buu ka hadlo oo qur-aanka ilaahay ku sheegayo fain uxsirtum fama staysara min alhadi haddii laydinka hor istaago wixii haddii idin suuragal ah waxaa laydin gowraca taa waxaa tilmaamaya oo faahfaahiyey nabigeena sal allahu alayh alih wasalam sanadkii xudaybiya markii uu soo cumraystay ee lixaad hijrada waa kay qurayshi hor istaagtaye ma dhinacii uu ka soo gelayey xuduudda xaramka inuu soo gala ayuu u diiday sababtoo xaramka haddii la galo xaraman aaminan baahiyado qofka lalama hadli jirin qofku qofka aabihii dilay xaramka gudihiisa kulama hadli jirin marka xudaybiyo afaafkii xaramka ah oo xuduuddii xaramka laga gelayaya ayay fadhiisteen halkaasay ku hor istaageen markay hor istaageen nabigu alayh salaatu asalaam halkiibay ku xalaal noqdeen timihii bay isaga xiireen hadyigoodii bay ku gawraceen heshiiskii waxaa dhacay sanadka dambe inay soo cumraystaan ay yimaadaan laakiin sanadkan ay ka noqdaan markii heshiiska dheer iyagii reer maka dhex maray uu iska noqday nabigu calayhi salaatu wasalaam marka makaanahu meesha alla hor istaagay haddaad hadyi iyo xoolo wadato laguuba ogolya inaad gowracdo halkaasaad ku xalaal noqon timahana waad iska xiiri xoolaha halkaasaad ku gawrica haddaad hayso haddaadan haynin qiimaheedaad halkaa ku bixin oo u diri xaramka masaakiinta joogta haddaadan qiimihii iyo xoolihiiba haynin maalinba mid baad ka soogi taasaa loo daliishanayaayo tan waa cadow hadduu ku hor istaago laakiin qofka xanuun iyo wax lamida hadduu ku yimaado laba mid buu noqdaa qof xanuun ama cadow dareemaya haddaad ahayd waxaa kuu fura xadiidkii dubaaca qisadii ku sugnaydoo marka horeba shardi inaad sii xirato nabiga alayh sla slam gabar buu ku yihi madaxajidid markaasee waxay tihi xanuun iyo culays baan dareemayaayo inaan xajka gudan waayaan ka baqi markaasuu yihi xujii washtarii xaji shardina xiro waqulii allaahuma maxilii xaytu xabastani ilaahw haddaba waxaan shardi gelayaa oon xiranayaa waxaan ku xalaal noqon meeshii aan dhaafi waayo adi waxayirto meeshaan xanuun iyo wax la dhaafi waayo halkaasaan ku xalaal noqon qofku saa hadduu yidhaahdo laa hadyi lagama rabo walaa xirasho lagama rabo walaa shay meeshii dhaafi waayey buu ku xalaal noqon wixii kale la gudboon buu qabsan haddii uu xanuunsado nabigeena ala slam waxaa ka sugan xadiid xajaaj ibni camri nin la yihahdo uu ka warinaya radi allahu canhu a ardaahu oo imaamu axmed iyo abu daawud iyo tirmidi iyo keyrkood wariyeen oo asaxay ninkaasa wuxuu ley nabiga waxaan maqlay man kusira qofkii la jebiyo aw carija naafta riwaayadka qaarkood aw marida jirada faqad xalla uu xalaal noqonaya wa xajatu min ukraa min qaabilin xaj kalaana sanadka dambe laga doonayaa ninkii warka xajaaj ibni camrin ka maqlay uu ka soo tegey abu hurayre iyo ibni cabaas oo meel fadhiy u yimid wuxuu yihi nimay waxaan idin weydiiyey ninkaasaa arkay wuxuuna ii sheegay warkaa nabiga inuu ka maqlay sal sl maxaad ka ogtihiin labadoodii isku mar bay waxay yidhahdeen sadaqa runtii wey nabigu waa yihi sala allahu alayh alih wasalam oo way u rumeeyeen saddexdaas saxaybaa nabiga ka warinaya waa qofkii duruuf kaleo ku hor istaagta ay ku timaado saasuu ku xalaal noqonaya walaa yajibu waajibku maaha calayhi qofkaa korkiisa alqadaau inuu soo qadeeyo in kaana taawucan xajkaagu sunna hadduu ahaa inaad dhammaystirta waajib bay mar haddaad bilowday laakiin haddii cadow ama duruuf kaa qaahira oo kaa xoog badan ku hor istaagtay waad xalaal noqon qadihiisuna waajib kuguma aha wa taawucii la gudogalay qadihiisu wuxuu waajibaa haddii wax adiga kaa yimid uu jebiyo ama xajkii uu hor istaago gudashadiisa ka hor istaago soo qadayntiisu waajib bay noqotaa intaasuu abwaab xaji ku dhameeyey xajka haddii la dhamaystay oo haddaad rabtaad cumraysato cumradii dhamaysatay inta aadan soo gadoomin masjidka nabiga sal allahu alayhi waalihi wasalam iyo madiine in la tagaayo sunno wanaagsan wey qabrigiisana culimo badan baa qaba halkaasuu ka bilaabay haddaba masaladan haddaba waa dhamaystir iyo gunaanad iyo gabagabo weeyo madiine tegitaankeedii iyo waxa ay fiican tahay marka la taga in la sameeyo buu dhowrka kelmadood kusoo gabagabaynayaa abwaab lxaji wayundabu waxaa sunaa idaa faraqa hadduu ka baxo min xajihi xajkiisa uu ka baxo ziyaaratu qabri nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam qabriga nabiga inuu soo ziyaartaa sunaa halkan fuqahada jamhuurtoodu sidaasay qabaan wax daliiloo cadoo ku asaxayna ma jiro dhammaan axaadiis iyo adilada ku soo aroortay qabriga nabiga in la booqdo ama qabla alxaj ama bacda alxaj la tagaay wax ka asaxay ma jiraan laakiin haddii qubuurun la booqanayo oo qabri uun la ziyaaranayo ujeedooyinkii sharcigu jideeyey wuxuu noqonayaa awla qubuuri biziyaarati qabri ka ziyaara fiicani ma jiro qof hadduu cibro qaadanayana adduun inaan lagu waaraynin oo laga dhiman oo god laga geli qabriga nabi maxamed baa ugu cibro badan sala allahu alayh ali wasalam haddii ilaahi subxaana watacaala qofku si kasta hadduu ugu dhow yahay aanu mawt ka badbaadaynin inuu xaqiiqsado uu rabana qabriga nabiga meel ka haboon ziyaaro malaha cumuumka qubuurta ziyaarada buu ugu haboon yahay jamhuurtu markay sidaa yihaahdeen muran badan baa ka dhashay marka laba aan ku idhaahdo warkoo kooban haddaad muran iyo khilaaf inaad ka baxda doonayso qasadka ziyaarada qabriga ha ka dhigin iyadaaba iska iman doontee ziyaaratu masjidi nabiyi ka dhig taasaan khilaaf ku jirin masjidkii haddaad tagtana dee qabrigii waaba ku dhex yaalla iyadaaba iska iman laakiin adiga qasadkaagu masjidkaa nusuus cadcad leh oon khilaaf lahayn in loo qasto inay sunnatahoo la soo ziyaartee midkaa niyo markaad meesha tagtana de qabrigii uu ku dhex yaallaayo way fiicantaha inaad soo ziyaarato taasi waa sida kugu saliimsan qabrigiina waad ziyaaran qasadkaagi iyo niyadaadiina khilaafkii iyo murankii laysku haystay baad ka bixi culimmada qaar baa diiday ragga diidayna inta ugu hadashay ugu badan waxaa kamid ah abulcabaas ibnu taymiya raxmat ullaahi calayh waxa ugu badane uu deliishadayna waa xadiidka laa tushad rixaalu ilaa ilaa alaaثati masaajid rar looma rarto waxaan saddex masjid ahayn halkaa culimmadu haddaba waxay isku qabteen shay muqtada oo muqadaraa jira oo sharcigu cumuumkan laa tushadu rixaalu ilaa ilaa alaaثati masaajida looma safri karo ijmaacan cumuum looma jeedo so waayo rixradii litijaarati ahayd baa banaan rixradii liziyaarati aqaaribi ahayd baa banaan shad rixaali lialabi cilmi baa banaan shad rixaali liljihaadi baa banaan shad rixaali liaacaatin aan amaakin ku xirnayno sucaadtii zakada soo uruuriye shad rixaal baa banaan ilaa akhiri daalika marka laa tushad rixaalu haddii cumuum laga aan laga dhigaynin waa la isku raacsan yahay shay muqtadaa ah baa la qadarayaa waxa muqadarkee laa tushadu rixaalu ilaa kadaa ilaa ilaa alaaati masaajide in la dhihi waa itifaaq intaana wa wixii la qadari lahaa weeye meesha muranku ka taagan yahay fuqahadan iyagu waxay leeyihiin muqadarku waa masjid laa tushadu rixaalu ilaa masjidin ilaa ilaa alaaata masaajida wey biqariinati alaaa masaajid baa lasoo reebay asalkuna mustanaha iyo mustanaa minhu isku jinsi waa inay yihiin saa darteed ilaa ilaa alaaata masaajid haddaan saddex masjid soo reebayno asal waxa ah masaajidii kalaa meesha laga saaraya qolna waxay yidhahdeen maya ilaa makaani cibaadatin wey waxaa la qadarayo makaan cibaado loola qasto looma safri karo wey ilaa ilaa alaaati masaajida saddexdaa masjidun baa cibaado loola qasbi karaa halkaa murankii ka bilowday iyo qaraaisu ururisku waa mabxad ijtihaadiya ah wey mabxad nasa maaha labada qolabana haddii aada aqrido qaraa-in badan bay keenayaan qolada waxay leeyihin sharciga ma hayno meel cibaado loogu safrayo oo la ruqseeyo iyadu maqsuudo ah oon saddexda ahayn cumre iyo xaj waa la aadi karaa masjid اaqصana waa loo qasdi karaa masjid اmadinana waa loo qasdi karaa maa cadaa dalika masjid masaajiduu wax dheer yahay horta meel loo safray oo iyada cibaado lala doontay wax khaasay leedaho loo aadaya sooma salaad masjid keliya masjid loo safraya isku mid yihiin ma caqli ma aha mantiqna ma aha inaad tiraada kaa loo safrayaan la aadi salaadaydi oon waxba dheerayn kan masaajid iyo meel goob oo cibaadaadka meelaha kale wax dheerna ma jirto rixla lialabi cilmi meel gaara ah looma jeedo meel cilmiga iyo loo socdaa berri hadduu ka guuro waa lala guuri kaa markaad dhamaysatana waad kasii socon arix shadu riixaali ila meeshuu qaa'imka ka yahay baa loo socdaa camalkaa loo socdaa meesha kuma xirna saa darteed hadday furintii beri wareegto waa lala wareegi kii zakada ururinayey xooluhuubu daba socdaa hadday daaqsinta berri isbedesho wuu la wareegi laakiin cibaado meel mucayana loo socdo qabriguna waa makaan haabita wey sidiisaba qabri qubuur waa makaan haabit halkaasay qoladaasi la mareen qolada kalena waxay idhahdeen may xadiidku riwaayaad badan waxay sheegeen sabab buu lahaa sababkana way ku caddahay oo min xadiidka guradiiyo keyrkii bay keeneen axaadiis fara badan oo waxay yidhahdeen nabigu hadalku wuxuu sababta ku yidhi qola meeshii nabi muuse duur ee loogu waxyooday baa lagu cibaadaysan jiray oo masaajid ka dhisnaa markaasaa wuxuu arkay waxaa la sheegay in loo safroo meeshaa lagu soo cibaadaysto markaasuu wuxuu yihi laa tashaddu rixaalu ilaa ilaa alaaata masaajid masaladai waxay isku dareen masaladii asalku mustanaha iyo mustanaa minhu waa inay isku mid noqdaan isku jinsi inay noqdaan ba asala masalo labaadoo usuuliyay isku qabteeno markii shay la qadarayo ma aqalulhaabaa la qadarayaa mise acamuhaabaa la qadarayaa inta mumkinka ah qolo acamuhaabaa la qadaray muqtadaa cumuum lmuqtadaa yihaahdaan weeyo liyaksura nafcu bay yidhaahdeen qolo waxay yidhahdeen maya aqalu lwaajib baa la qadaraya waa yaqiin maa cadaahu bubqin cala albara alsliya murankii la dhihi jiray baa soo galay ragga mawaaxidta aadka uga hadlay xadiidkaa dartii iyo ibnu taymiya raxima llahu tacaala mowqifku ka qabay naqdiyey waxaa ka mid a ah xaafid ibn xajar fi fatx ilbaari ilaa isagu uu gaarsiiyey wahadaa min ashnaci maa nuqila can ibni cabaas ibni taymiya ule waxyaabaha ugu farxo laga soo guriyey wey masaladana sheekha shekh islaam taymiya mixno badan bay gelisay iyada masaa'ilkii xabsiyada u galay bay kamid ahayd ee dhibka badan kasoo gaaray alaa kuli xaal waa mabxad iska ijtihaadi ah un taqdiirka un baa la isku hayaa haddii aan cumuuma maakil cibaada ka dhignana looma qasdi karo lama aadi karo haddii aynu ka dhigno xadiidka muqadarkiisu waa masjid aan nidhaanana xadiidku daliil umaha manciga halkaa min khilaamin min hada baabi un baa la isla dabagadoomayo qoloba meel ay ka turta iska mabxad ijtihaadiye ah aad idhahdeen isugu xijin baa fiican laakiin adigu markaad meesha aadayso si aad khilaafka uga baxdo bidcaad gasho aad uga badbaado qasadkaaga ziyaaratu masjid nabiyi ka dhig alayh salatu salaam markaad ziyaaratana qabrigii meeshu ku yaalaaye soo salaan nabiga iyo khaliifateyhi khaliifateyhi radia allahu canhuma wayundabu waxaa sunnaa idaa faraga hadduu ka baxo min xajihi xajkiisa ziyaaratu qabri nabiyi baa sunnaa sala allahu alayh alih wasalam fayusallii wuxuu tukanayaa taxiyata masjidihi masjidkii nabiga markuu galo taxiyo ku tukanayaa taxiyada waxaa ugu fiican inaad rawdada ku tukato masaajidka nabigu waa kala fadli badan yahay allahu alayh wasalam waxaa ugu fadli badan meesha rawdada la yidhaahdo oo nabigu alay slam ay ka sugan tahay inuu yihi maa bayna beyti wa minbari rawdatun min riyaad ljana beer beeraha jannada ku tacla wa minbari calaa xawdi mimbarkayguna xawlkayga qiyaamada aan yeelan doono buu ku dul yaallaa haddaba mimbarka nabiga haddaba lagu khudbeeye oo isagoo la dheereeyey aada loo dheereeyey baa lagu khudbeeyaa halkaas iyo gidaarka qabriga inta u udhaxaysaa rawda la yidhaahdaa ninkaa aqoonin haddaad tagto calaamad tirasha iyo gogosha ah baad ku garan doontaa marka laga soo tago afar iyo labaatanka sac markii la furee tagtaba inay zaxmad tahay sa kaloo banaanyadu saxmad wey waxaad ku garan tiirasha masaajidku iyo tiirasha rawdadu isku kalar iyo mida maaha wax marsan iyaga cadiin ama mutuneel cad baa saaran diirimo yar gudguduudanna way leeyihiin kuwa kale ama waa wada cad yihiin ama waa wadgududan yihiin hadba marba kalarka la maryaba gogasha masaajidka inta kale waa yar guduud inta rawdadaa cadiin wey karbadkeeda iyo roogeedu waa cadya halkaa aagaas derbiga cagaaran ee xujar nabi ala salaam ee qablow dhinaca kaga jiraa ilaa mimbarka dheer inta udhaxaysa wey tilmaantaa dheer haddii aad doonaysa markaad meesha tagto meesha kor u dhisan ee miiska weyn leh ee muadiniintu fuulaan baa ku taalla geeska uu sokeeye rawdada iyadaa iyo inta aga heedaa tilmaamaha cadiinka iyo wixii ka badan ka raadi fadli gaaray leedahay qolaa lagu keli waayo qol baa yidhi rawdada meel ka fadli badan baa jirta oo roobada xagge ka fadli badan meeshay asxaabu sufadu deganaan jireen bay ihahdeen masaajka xilliga nabig ala slam sufadu qayb bay deganaayeen oo masaajka ma wada dhex deganayn intii sufada ahayd labaa isugu darmatay nimankii sufada waa lagu marmarsoonayaae waxaa la rabaa marka la tukanayo qabriga nabiga in loo jeedsado oo qibladii buu xaggeedu ka jiraaye lasii mariyo meel ka dambayso oo dergad kor u dhisana masaajka inta kale ka yar dheer baa waxay tahay meesha asxaabu sufuur deganaan jireen halkaas iyagu fadhiyaan safara ma galaan rawdana ma galaan halkaasuu ku cibaadaystaan inay agga markuu qibladu tukanaya qabriga nabigu agga qiblada ka jiru rabaa oo qabriga maxamsaadka dhexgeliya masalada aada looma galgalo uma yati wuxuu imanayaa alqabr ashariif alkarim mukaram qabriga wanaagsan ee sharafta badan buu imanayaa fayastadbiru qiblata qibladu dhabarka qofku u duwayaa aiix markay qibladu gidaarkeedi ka yahay qabrigu halkaa dhexduu ku yaallaa iridiisuna xagga qibladay ujeedaa haddaad qabrigiina u jeedsato salaanta aad rabto qiblada dhabarkiina ha u dibda wey saddexda qabrina way isku xigaan markaad qubuurta u jeedsato bidix nabiga ugu ah sal salam labana abubakar baa saddexda cumar baa haddaad u fiirsatana ood wax akrii kartana way ku qoran tahay dushooda daaqado yaroo maar laga dhigoo duleel ana midalba waa ku aadan yahay wayajcalu qindiila qiblati xilligaasuu jiri jiray qindiilka lalmale ee qiblada niilka waxaa la yidhahdaa sidiisaba nalalka waaweyn sida baaldiyada u samaysan ee soo lalmala laga soo laalmiya meelaha kaasaa qanaadiil la yidhaahdaa alaa qindiil wayajcalu qindiila qiblati wuxuu ka dhigayaa aladii cinda ra'si qabri qabriga madaxiisa ku aadanna calaa ra'sii madaxiisuu ku aadinayaa wuxuu rabaa inaad ku aahda qabrigii nabi sal l slam kii hadda qindiilkaasi hadda ma jiro laakiin calaamadii oo magacii ku qoran yahay baa jirta meeshana dad baa taagana waa lagaa waardiyeynaya wa ra'sahu tanaan meesha ku jirin madaxuu laablaadinayaa wy oo khushuuc iyo tadaruc iyo haybad buu muujinayaa wayastaxdiru haybata haybad iyo walkhushuuca buu xaadis usoo xaadirinaya hadduusan hayninna waa iska keenkeenaya adoo ciyaaraya oo qoslaya ama iska aan waxbaba xasuusnayn inaad degdig meesha ku martaa la diidan yahay mawqif haybalaa taagan tahay buu ku uma yusallimu waa salaamaya wa yusallii cala nabiyi buu ku saliya sa slam bisawtin cod mutawasiqin dhexdhexaada cod dhexdhexaadoo aada aan u koraynin aadna aan uhoosayninoo lana maqashiinayo aan aadna hoos loogu loo qayeynin wayadcuu bimaa axabba wuxuu doono ku ducaysanaya tanna halad wey meeshaasi maqaamu ducaa maaha maqaamu ziyaara wey waxa soo furanee kale waa wixii qubuurta loogu ducayn jiray inaad ku ducaysa nabigana ku salina way sal slam uma yataakaru wuxuu u durkayaa ilaa jihati yamiini dhinac midig buu yar dhaqaaqaya qadra diraacin in dhudhun la-eg buu dhaqaaqaya fa calaa abi bakrin buu salaamaya inaha in la-eg bay labada daaqadood isu jiraan dhudhunkaas uma yataakaru haddana waa sii dimanaya waa sii durkayaa qadra diraacin dhudhun in laeg fayusalimu calaa cumara buu salaamaya radia allahu canhuma uma yarjicu waa soo noqon ilaa mawqifihi awal meeshii u horreysee nabiga ku adanay buu ku soo noqon wayugsiru ducaaa buu badin watawasula nabiga ku tawasulo wasalaata calayhim nabiga ku saliyu badin sal slam uma yadcu cinda almimbari buu ku ducaysan wa fi rawdati mimbarka iyo rawdadu xadiidkii hore aan soo marnay baa tilmaamaya inta kaliya meesha lagu ducaysto laakiin wax salafkii iyo saxaabadii lagu yaqiinay maaha imaamu maalik oo shaykhii masjidka ahaan jiray waxyaabahaas oo dhan wuxuu sheegay inay bidco yihiin marka la ducaysanayo darabta inaad ducaysataba qibladaad u jeedsan saasaa nabiga alay slam iyo hadiga salafka laga hayaa saa darteed baad markaad ducaysan ilahay waxaad baryayso ayaad baryi laba masale haddaba aan kugu baraarujiyo masalada koobaad dadku qabriga nabiga marka la yimaado de nimankii qabriga kale ciidda ka qaadan jiray oo qabriga nebiga yimid maxaad ka filaysaa qabrigii askar iyo culumaa taagan rag culamo leh hadaa bidca hadaa xaraam sian ma saxna iyo askar ninka ismiiqmiiqa qabanaysa maalinka igu cajibsanay waxay ahayd annagoo cashar imtixaanaad ku raacanayna meesho ardaya baa nin baa isoo ag fadhiistay aragu jajabsanayay iyadoo ingiriis shibul qaala hindiyu ka yimid wuxuu yihi magaalada miyaad degan tahay kaasaa idhi haa wuxuu yihi anu waan soo cumraystay waanaan tegayaaye nabiga waa la ii diiday fariin baan rabaa inaan kaaga tago kaasaa waxaan intaa kitaabkii dhistay mid bakistani mise afghani buu ahaayo arday ahaa baan u yeedhana kaale kaale ninkan hadalka ma bogan karee oo si fiican ugaga turjum wuxuu rabaa ninkan uga turjum markaasa waxaan idhi haye warqad baan wadaagu warqadan anaga ku socotaa warqadii inaan geeyo waa la ii diiday nabiga inaad iga gaadsiisaan baan rabaa hayo seen u gaadsiinaa waxaan ogahay buu naloo sheegay qabriga nabigu meel buu ka duleelaaye intaa idinku xeeladaysataan marun aan laydin arkaynin iigu tuura bul waraaqda waxaan ku ihi haddaan ku tuurana maxaa ka dambeynaya wuxuu yihi markay ku dhacdo waraaqda ciwaankaygaa ku qoranoo nabigu jawaab buu iisoo diri doona iisoo jawaabaya dadka in walaaqo wadataa badan waxaa kaloo badan in sadaqo wada oo ama lacag wada ama cunto wada maantoo dhan waxeeladaysan hadduu saxmadu marka badatay dadku daalaan u meesha lacag kaga tuul rasuulkiihe saxaabkiihe wili halkaas lacag baa loogu tuurayaa waxaana dadkii laga celinayaa meesha qaar baa isku xoqiyay gidaarka gidaar weyn oo bira ka sokeeya kaafirta rag baa isku xuqi barakaysan meesha saas darteed bidac badan oon loo baahnayn baa ka dhaca maanta dhan baa la waardeynaya marka intaa masaajku furan yahay culamiya askar baa taagan hada xaraam hadii bidac midda kale dadkii baa la kala wadayaayo qolada soo gelaysa kuwii hore taagna haddaan la dhaqaajinin di meel kale istaag la heli maayo masalada labaad masaajida qubuurta lama geliyo qubuur xaggeed in loo tukadaan nabigu waa mamnuucay sal slam qabrigii nabiguna masaajidku ku jiraan culimmadu say uga hadlayaan inay xaraam tahay oo qabriga masaajid haday isu yimaadaan koodii asbaq ahaa ee goobta usoo horreeyey baa xaq leh hadduu qabrigu soo horreeyena masaajidka waa in laga duliyaa haddii masaajidka soo horreeyena qabriga waa in la saara ay uleeyihiin halkan markay soo gaaraan bay qalinka joojinayaan way ka leexanayaan qabrigan hala saari iyo waxa la dumiye iyo cidna kuma dhiiran karto markaan saddex qodob kuu sheegay keliya kooban kow horta qabrigani masaajidka kuma jiri jirin ka baxsanaan jirin xilligii nabiga alayhi salaatu wasalaam iyo khulafaa raashidiin iyo xilligii mucaawiya ilaa yaziid ibni mucaawiya ilaa cabdilmalik ilaa marwan ibn alxakam ilaa waladkiisa cabdilmalik ibni marwan ilaa waadama laga soo gaaro ilaa xilligii taabiciinta la gaaro qabrigu uu ka baxsanaa masaajidka oo waxaan wax nabiga ka tegayna maaha wax saxaabadii ay sameeyeenna maaha taa waa masalada koowaad mas'alada labaad qabriga waxaa ismahangeliyey tawsicadii waliid ibni cabdilmalik waliid ibn cabdilmalik ibni marwaan markuu khilaafada qabtay horta wuxuu ahaa ajhalu umaraa'i bani umayata bidiini buu ahaa diin ahaan ninka ugu aqoon daran buu ahaa nin kibir badanna waa aha marka hala tawsiceeyo la dhihi jiray masaajka waa la waasicin jiray horay gadaal iyo midig baa loo waasicin jiray bidixda qabrigu kaga jiro looma waasicin jirin isagiibaa waasiciyey culimmadii way ka doodeen fuqahaa madiinata ee curwiya curwata bni zubayr rag lamid ahaa way ka doodeen sidan ma banaanay ka daa yihaahdeen qaarna waa la xeray qaarna waa la garaacay qasab baa loogu daray kadib dawladaha isbedelay benilcabaas baa yimid dawladdu dawlada dee afgambido raadkeedii inay tirtirtay jecesha raadkeedii inay tirtirto bay jecesha inta ceebteeda iyo xumaanteeda inay banaanka soo dhigto si iyadii isu ammaantana waa jecesha culimadii la weydiiyey ba waxay yidhahdeen maya yaan la taaban waayo dhacdo ka horeysay baa lagu waaya qaatay haddii qoladan loo daayoy bixiyaan qolyo kalaa kuwan ka qabsan doona way ku soo celin kuwa kuwaa ka dambeyn oo afgambixuun kala wareegi way bixin qabrigii nabigu wuxuu noqon lucba fii aidi lmuluk laba arrimood ba laba mafsadaa la isbarbar dhigay in laysaga daayo sidaa maxfuud haybadiisa kule uu ku ahaado iyo ha laga saaro la yihahdo ka saar ku celi ka saar ku celi ka saar ku celi ay ay noqoto labadaasay istaagtay culimmadu waxay door bideen mahma aan marka hore sharcigu ogolayn inkastoy culimmadii diideen mar hadday dhacday qabrigani qubuurta lamid maaha in lagu fududaado bixi geli bixi geli dumi dhis la yidhaahdana nabiga alay salaam maqaamkiisii iyo haybadii uu lahaa baa lagaga dhiciyo boqortooyaa ku tartani saas darteed bay culimmadu qalinkiina ka hakiyeen fatwadana weligood aana dhihin masaajida kale o dhan qabriga la saaray dhahaan kan waxaa la dhaha may u kaadi waxaa cashir lagu qaatay kacbadii waasicinteeda cabdillahi ibnu zubayr markuu maka haysa nabcas sooma dhihin haddaan dadku gaalnimo ku cusbayn kacbada waa waasicin lahaa markuu ibnu zubayr qabsaday wuxuu yidhi nabigu saasuu yihi hadda gaalnimadii lagu cusbay laga cabsin jiraa lasoo dhaafay kacbadiibuu waasiciyey oo qawaacidii ibraahim buu geeyey markii laga takhalusay baa cabdilmalik oran baa yihi tug ibnu zubayra beytka ilaahay buu siduu nabigu kaga tegay si aan ahayn ka dhigay soo maaha wuu dumiyo halkii uu kusoo celiyo cabaasiyiintii baa qabsaday imaamu malik bay u yimaadeen waxay dhaheen qawaaciddii ibraahim iyo ibnu zubayr geeyaan geynaynaa markaasuu yihi maya ka daaya laa tajcaluu bayt allahi lucbatan kaydi lmuluk waxay boqortooyadu ku ciyaaraan oo dawladdii timaadada ay dumisa midna dumisa midna siisto midna waasicid midna soo celisaa ka dhigina baytka ilaahay sidaa inteed ha u calaamadaysnaato intaa uu yahay nabigu kaga tegay ha ahaado haddaad waasicisaan sidii ibnu zubayr kuwaa sidii b cabdilmalik bin uraan idinka daba imano soo celin isagiina kuwaa ka daba imanoo waasicin kiina kuwaa ka daba imanoo soo celin meesha ciyaar baa noqonaya boqortooyadu meelay ku hardamaan oo isku riixriixaan dhacdadaasaa horreysay oo reer cabaas intaynan imanin waliid ibni cabdilmelikna uusan imanin dhacday mar hadday sidaa horay u dhacday culimmadu inaan la taaban bay doorbideen hada huwa sabab culimmadu inta kale way ka hadli qabriga nabiga iyo masaajka marka la gaarana qof walba gadaal buu uga bixi culimmadii la weydiiyana la ma laga bixinaya la baa lagu dhihi o kan maa masaajidka baa kan maa laga bixiy haddaad tirahda laysa sawaan isku mid maaha intaasaa lagugu soo koobi ninana inuu sii dhexgala ma rabo baabkaas markaad culimada weydiisa adigoo ardayana afkaa lagugu celin waaa ule waa su-aal xun tahay waxaasa gelin baabka hagelin adiga ka bax culimadii kaa horeysay wax galay miyaad aragtay sidaan buu ahaa tan iyo cahdigii taabiciinta sidaan buu ahaa cidina ma dabaalanin keliya waxaa la sameeyey intii tawsicadii uu ku daray maahane tawsicaadka kale o dhan baa laga leexiyey waad aragtay inuu masaajka haddaad tagto in yaroo luuqa maahane oo lagu daray xilligaa maahane lagama sii waasicinin dhinacaas dhinaca kale waa lasii badiyey gadaal iyo hareerahana waa loo badiyey intay qabriga laakiin intii dhinaca bilberi bay ku egtay marka mas'aladaas inaad madaxa ku hayso weeye irtikaab waa kafki dararayn iyo aqal mafsadatayn weeye meeshuu isaga jiro walaa yajuuzu ma banaana atawaafu biqabri qabriga in la tawaafo ma banaana laa biyooley haddii qabriga nebi maxamed lama tawaafi kara lagu yihi biyooley warkeed ma jira wa qabri la tawaafana diinteennu meelay awaaf cibaado ka dhigtay kacbadaa jirta laa masjid madiinaa la awaafi karin walaa masjid alaqsa baan la awaafi karin ciid laga qaatay iska daaye wayukrahu waxaa karaahiyo oon la ogolayn sidoo kale ilsaaqu dahri walbatni dhabarka iyo beerka laabta in lagu dhejiyo bihi qabriga qabriga markaa tagta waan barakaysa intaa tiraa isku xoqxoqdo isagana lama ogola buuri walaa yuqabiluhu ma dhunkan karo qabriga nabigaa dhunkashada loo diidan yahaye kuwadaad wixii aan la garanayninoo iska dufanlaha maxaad umalaynaysaa walaa yastanibuu gacantana ku taaban maayo oo inaga ciiddiioo la qaadan jira oo qariiran iyo kooba lagu ridan jiray wa min aqbaxi bidaci bidaca ugu xunxun waxaa ka mid a aklu tamri timir in lagu cuno fi rawdati rawdada masjidka nabi sl timir in lagu cuno timirtii way wasakaynaysaa hadhow dadka qaar xilligiisii ba waxay qaar shuraaxdu tilmaamayaan inay u arkayeen tacaamka lagu cuno rawdadu inuu ka fadli badan yahay acaamka meelo kala lagu cuno marka bidcaba bidca ku darway asalna bidacu waxay bilowdaan sharcigu shay asaas oo fadlulcamal a ah markuu meel u sheego baa laga badbadiyaa lagu dardaraa wayazuuru baqiica qubuurta baqiic buu ziyaaranayaa baqiicadi waa masaajka agtiisabo waa hebelow hoobay u jirtaao way muuqataa faidaa araada raxiila hadda baqiic in lasoo ziyaartana de nabigaa ziyaaran jiray sala la alay slam mar haddaad meesha tagto qubuurta ziyaaradeedu nabigaa ziyaaran jiray sala allahu alayh alih wasalam ood kaga dayaan fa daraada raxiila inuu rarto oo basafro haddii uu doonayo wadaca almasjida birakcatayni laba ragcadood masaajka kuu sagootinaya sagootis gaara daliil uma garanayo laakiin kol walba salaadii masjidka nabiga lagu tukado fadli dheeraado ziyaaro ay leedahay nasku sheegay wey wlqabru lkariima qabrigii wanaagsanaana biziyaarati lahu waducaai in soo ziyaartoo duceeyo buu ku ku macsalaameynaya ui wallahu aclam mualifku wuxuu ka tegey laba arrimood ay culimmadu sheegaan markii madiine la tago mustaxabaadka inay tahay midna waa iska ijtihaadaad culimo midna nas bay leedahay ta nas kale waa masjidu quba inaad ziyaarato wey waxaa nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu maalin kasta oo sabti ah masaajidka isagoo ama gaadiid taaran ama lugeynaya quba uu tegi jirayo laba ragcadoo kusoo tukan jiray waxaa kaloo ka sugan inuu dhiirigeliyey u yihi salaatun fii masjidi qubaa ka cumratin cumray lamid tahay riwaayadka qaarkood wuxuu leeyahay man kharaja xataa ataa hada masjid ninkii baxaylaha masjidkaa quba uu tago oo laba ragcad uu ku tukado kaana lahu cidla cumratin cumro wax u dhigma ajirkeed buu helayaa marka meesha haddaad tagto masjida quba yuunan ku seegin haddaad maalin sabti ah ku aadin karto ziyaaradaadana wayba fiicnaan lahayd oo nabigaa sabtida ziyaaran jiray sal allau alah alih wasalam midda labaad ay sheegaan waxaa weeye shuhadaa u xudin inaad iyagana soo ziyaarato aada u soo ducayso taa waxay yidhahdeen dikriyaan iyo xasuus bay leedahayoo meesha muslimiintu jihaadka ay ku galeen iyo dagaalkii meesha dhacay iyo dadka meesha ku shahiiday macsiyadu waxaa khatartay leedahay ummadda ay jelisi iyo wax badan baad ka soo ziyaaran iyo nabigoo ziyaartay sal alay slam nabigu aakhiri xayaatihi geeridiisii markay soo dhowaatay sideed meelaha qiyaastii kadib shuhadaa wuxuu bu-aaday markaasuu salaatuljanaaza kusoo tukaday saxaabadu waxay dhahen kalmuwadici lahu sidii nin sagootinaya kaasay ka qaateen saxaabadu iyo culimadu ka qaateen shadurixaal lamba waa magaaladii bartankeeda hadda inaad soo ziyaarato ubuurtu uxud dhinaca waxay kasoo jirtaa masjidka nabiga sal alla alay wasalam intaasi waa baabki waxaan ku daraynaa caawa baabu udxiyati ilan udxiyadii waktigeedii baan joognaayo waxaway axkaamteedu dadkanay ogaadaan waa maalmo kadib axadda iyo dhowrka maalmo labada saddex maalmo laba ama saddex maalmood oo ka dambaysa waa waktigii udxiyada ah markaydan axkaamteeda caawa iska raacinaynaa insha allahu tacaala udxiyadu hadyigay shabbahdaa hadyiga waxaa la yidhaahdaa wixii xaramka la geeyo ama acmaashii xaramka dam iyo wax u waajibaa la yihahdaa udxiyadana waa neefka ciidda carafa la qalo qofkaan hadi iyo waxba lagu lahayn uu qalo magaca uu loo kala duway laakiin zamanka qalitaanka iyo axkaamta iyo shuruudu isku wada mid weeye hiya udxiyadu sunnatun muakada sunno adag weeye waajibsan maaha buu halka waa kuwa madhabka jamhuuru ahlilcilmi ay qabaan oo waxay leeyihiin axaadiis iyo dalaa-isha tilmaantay inuu waajib tahay qaraa baa loo hayaa wujuubkaa diideyso sunna mu ka dhigaysa waxaa ka mid ah dalaa tilmaamaya wujuubka xadiidka abi hurayra radi allahu canhu ardaahu ibnu maajah iyo xaakim iyo keyrkood ba ay warinayeen man wajada man kaana cindahu sacatu falam yudaxi falaa yaqrabanna musallana nabig ala sl ninkii kari karaa una udxiyo gawracaynin meesha salaada lagu tukanaya yaanu naga iman xadiidkaas fuqahada qaarkood baa jawaabta guudaya isaga iyo axaadiista kale intaan la gaarin bay ka bixiyeen oo waxay yidhaahdeen asalka madhabkooda cinda aljamhuuri salaada ciidda lafteeda waa sunno waxay yidhahdeen falaa yaqrabanna musalaana ninkii ateeca oo musallihiiba ka haraay waajib ma dayicin oo sunno unbuu ka harayba haddii waxaad uga hadhay isagoo yahay ka hadii lafteedu wujuub faa'iideyn mayso halkaasay la mareen jawaab kalena way bixiyeen xadiidkaa iyo xadiidkii cali iyo kayrkii laga warinayay calaa ahli kulli beytin udxiyatun guri kastaba udxiya laga rabaa imaam axmed iyo tirmidi iyo kayrkoodba ay warinayaan sheekh naasirna waa xasan uu leeyahay xadiidkaasna wuxuu tilmaamayaa lafdu calaa wujuub bay tilmaantaa waxay fuqahada jamhuurtoodu kaga jawaabeen ay leeyihiin nabigaa waxaa ka soo xasan xadiisu jaabir oo imaamu axmed iyo tirmidi abu daawud iyo keyrkood wariyeen baa nabigu ala sl neef ari uu gowracay riwaayada cali ibn xusein baa faahfaahinayso riwaayada abi raafic baan leehay baa faahfaahinayso nabigu laba neef oo ari uu soo qaaday sala allau alay wasalam mid markuu gowracahayey wuxuu yihi allahuma hada can muxamadin ilaah aniga wa aali muxamadin baan ka gawracay kii labaadna wuxuu yihi allahuma haadaa can man lam yudaxi min ummatii riwaayad qaata can ah, ummati muxamadin ummadii nebi maxamed baan ka gawracay waxay dhahen ummadda nebi maxamed awalkood iyo akirkoodaba wada dhahaa nabigaaba wujuubkii hadduu wujuubaha ka wada riday ummadda kale inaynay waajib ku ahayn bay qariino u tahay saas darteed baan sunna muakada u ah, nidhi wixii intaa ka dambeeya waa munaaqashaad iyo dood fara badan wejkoodun ogow yundabu waxaa sunnaah liman araadahaa qofkii doonayo xiir u gowraco allaa yaxriqa shacrahu timaha inuusan xiirin sidoo kale uusan gaabinin walaa yuqalliba dufrahu inuusan ciddihiisa gurin fii cashri dilxija bisha dilxija tobankeeda xataa yudaxiya ilaa uu xiirka gowraco bishu hadday soo gasho waad aad doonaysa udxiyo inaad gowracdo timahaaga iyo jirkaaga ha taaban kor iyo hoostoona ha taaban cidiyaha ha taaban arrintaana waxaa sheegay xadiidka umu salma radi allahu canha o ardaaha nabigu wuxuu yihi bay tii raaytum hilaala dilxija bishii dilxijoo bilatay haddii aad aragtaan waraada araada axadukum an yudaxi qofkiina uu doonayo udxiyo inuu guuro falyumsik can shacrihi wa anfaarihi ciddiyihiisa iyo timihiisa hadaayo yuusan taaban culimmadu waxay ku tacliiliyeen inay yidhaahdeen qofku ajsaadiisu inay kaamil noqotaa la rabaa si dhammaantii isagoon xubnihiisii xilligaa soo gaaray waxba ka maqnayn naarta looga xoreeyo udxiyadiisa naarta udxiyadiisa looga xoreeyo maalinkaa ciidana waa maalinka ugu badane ilahay dadka naar uu ka xoreeya sida sugan nabigan ka sugan alayh salaatu wasalaam culimada qaar ba waxay yidhahdeen wej kale ay sheegeen oo min alxikmati kamida waxay yidhaahdeen tashabuhan bilmuxrimi muxrimkuba laa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga hadyu maxillahu baa la yihi wejka imaamu nawowi markuu bacda asxaabi shaaficiya kasoo guuriyey waa aad bu ula fogaanoo meel bu kala dhacay wuxuu yihi wejkani wej daciif aho waxba ka jirin wey waxaana u daliila buu yihi muxrimka wuxuu iska ilaalinayey ee kale iska ilaalin mayse dharkii caadiga habaan xiran cadarkii baad marsan haweenkii ugu darra iyo raggiibaa isu xalaala waxaana tusaya nabigan ala sala slam udxiyada iyo hadigu waxbay wadaagaane caaisha inay tiri nabigu hadigu muka u diray wax xaaraam oo ka xaaraam noqday oo sidai xujaydii uga xaaraam noqdayna ma jirin marka tashabuh meesha ma yaalay dheh ee waxaa asawaaba xikmadda horaa u dhow wayadkulu wuxuu galaa goormaa la gawracayaa wey marka adiga adaabkaasaa lagaa rabaa wayadkulu waqtuhaa xilligeedu wuxuu soo galaa idaa alacat ishamsu qoraxda maalinka ciiddaa hadday soo baxdo oo wamadaa uu tago qadru salaati lciidi wlkhubatayni qadar iyo qiyaas salaadna la tukan karo laba khudbana la akriyi karo intaa wixii ka dambeeya qoraxdu waxoogay soo kor noqoto waa la gawrici karaa daahirka axaadiista haddii aad aragto wuxuu ku xirayaan salaada in la tukado ee qadar qoraxeed kuma xirayaan nabigana alayh sl waxaa in badan ka sugan qofkii qabla salaad gawracay wahiy buu naftiisa u gawracday qofkii bacda salaad gawracayna faqad tama nusukuhu waa waa asaxay xataa dadaan ogeyn baa u yihi rasuulka ilaahayo dadajiyaan islahayna intaanaan salaadaba nin baan kusoo jiidnay wuxuu yihi idbax bakaan ahaa booskeedi mid kale gawra taa udxiyo kuu noqon mayso nabigu haddaba salaad buu ku xidhay fuqahadana jamaahiirtoodu zaman iyo wakti bay ku xidheene ficlan salaad kumaynan xidhin waxaa laisu waafajiyey fuqahadu wax kale wasfi kalay eegeen waxay yidhaahdeen salaadu haddii la tukanayo la garay haddii meel aan salaad lagaba tukanaynin aada joogtana meeshaad joogto haddaan salaadba laga tukanin goorma udxiyada gawrici waxay waa in qadarkii salaada la tukan lahaa baxo oo dhaafo xilligaa salaad waa la tukan lahaa ciddii tukanaysa meel kale kulamidana tukata saas darteed baa qadiyadaasaa ku sababtay oo ku kaliftay dadkuna salaad wada tukan maayaan qaar baan salaad tukanaynin asalna jamaacada in la ogo waa la rabaa laakiin axaad الnaasi cinda اjamhuuri salaat ciid waajibba ma walidaalika adigoo wax kaa reebaysid haddaad iska hadda dembi maaha cinda jamhuuri waana soo maree waa salaata ciid ba soo hadlayna mar hadday sidaas tahay udxiyadii qadarkii waktiga ha lagu xiro saasay fuqahada jamhuurtood u yihaahdeen wuu baxayaa bikuruuji ayaami الtashriiqi saddexda maalmood ee kow iyo toban iyo laba iyo toban iyo saddex iyo toban galabkeedii qoraxdu markay dhacdee maalinta dhamaato uu waktigeeduna dhamaanaya waktigeeduna dhamaanayana xadiid daciifoo jubayr mucim laga wariyey laakiin fuqahadu badankood iyagu ay tasiixinayaano kullu ayaami tashriiqi dabxun bay qaaa daliishadeen kuwii waxoogaa dacfigiisa laaxidayna lafdi kale ay daliishadeen oo saxiixo ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin wa ayaamu minan ciidunaa ahl slaam ciiddeen ay kamid yihiin marka isku xugum wada siya yihaahdeen wahiya alaaatu waa saddex maalmood bacda ciidi ciidda ka dambaysa inahaas iyagana u walaa tajuuzu ma banaana ilaa biibilin gel ow baqarin lo ow hanamin ari maahani inaad tiraahdo digaag baan ku udxiyaysan lama ogola digaag baan ku udxiyaysani lama ogola asarka la wariyo oo bilaal bni rabax baa baxaa bidiikina lam yaix ma asixin qur-aanka daahirkiisaana masaladan daliil u aho ilaahay baa subana wataala wuxuu yihi walikulli ummatin jacalnaa mansakan liyadkuruu sma allaahi calaa maa razaqahum min bahiimati ancaam bahiimat ancaam oo saddexdana la yihahdaa wa aqalu neefka da-da ugu yar fil ibili geeda khamsu siniina shan jir inuu yahay wey geel haddaad ku udxiyaysanayso shan jir baa ugu yar in la gawric u malayn maayo wadakalaad gashay fi sanadkii lixaad geel sanadkii lixaad gashay nin leh intuu soo qabto geel aqoonoo geel dhaqada inuu udxiyo u gawracay masale sahlan maaha masalada masale sahlan maaha nimanka qaalinta afar jirta ay yihi xarigga markay la tumatay zakada u xidhay sii intuu xarig ka xaarin lahaa naare hayga xaarisay ninka yihi inuu udxiyo sunno weeye lagu yihi u gawrici u malayn maayo wafi baqari iyo walmaczi aricadka ama riyaha iyo lodana sanataani mid laba sano dhamaysatay wadakalat fi haaliati fasaddexaadna gashay wa fi idahana sanatun sanad wadakalat gashay fi haaniyati sanadka labaad gashay da intaa maxaa loo yihi nabigana alay slat slaam tilmaamayo xadiid imaamu muslim wariyey wuxuu ku yihi laa tadbaxuu ilaa musinatan mid lasoo ilka baxday ilkihii intay ridatay lasoo baxday mooyeen mid kale ha gawracina looda iyo aricadku markay sanadka saddexaad galaan bay la soo ilka baxaan geeluna ka lixaad markuu galoo la soo ilka baxaa ariga si gaara isaga jadacatun way ilka ridatay inay la soo baxay iduhu shardi maaha oo daliil khaasay leeyihin oo nab ala slam wuxuu leeyahay ilaa an yacsura calaykum fatadbaxuu jada jadcatan min adaani idaha mid in ka ridatay baa la ogolyahay oo daadaa ka yarahayada looda iyo ari aracadka riyaha iyo geeluna waa inuu ilka ritaa kadib ilku hay soo baxaan da'daasayna caadi ahaan usoo kala baxaan watujdi badanatu neefkii geel ahaa wuxuu ka gudayaa can sabcatin toddoba qof toddobuu kaga filan yahay ama toddoba qof ha noqdaan ama toddoba nin iyo ahalki iyo reerahoodi iyo ilmahoodii haba noqdaan waalbaqaratu looduna can sabcatin toddoba walaa tujiu shaatu neefariya gudi maayo ilaa can waaxidin hal qof iyo ahalkiisa maahan nabiga ala slam baa tilmaamoyo loodu udxiyana way gashaa isagaana hore u yihi neefka geelaana waa toddoba looduna waa toddoba waa meesha la yihi loodu geelay kala siman tahay qiimaha meeshaa keliya baa lo-du geela la siman tahay culamada qaar baa doobka keenayo waxay yidhahdeen axaadiista waxaan haynaa leh albadanatu can casharatin neefka geela toban ka gudaa lo-duna toddoba wey laakiin sixadoodaa muran iyo khilaaf ka taagan yahay wa shaatu neef ariga afdalu ka fadli badan min shirkatin in la wadaago fii badanatin neef geela toddobada qof inay hal neef oo geela gawracaan iyo toddoba ari inay gawracaan toddobaanigaa ka fadli badan waayo dhiiggaa daadanaya baa maqsuuda ilahayna wuxuu hi lan yanaala allaha luxuumuhaa walaa dimaauha walaakin yanaaluhu taqwa minkum nabigaana yihiyo afdal xaji alcaju wataju taju dhiiggii la daadinayo wey kulamaa dhiiggu uu bato oo xoolo ilaahay loo gowraco badan waxaa weeye taasaa si fadli badan bay yidhaahdeen wa afdaluhaa qof qof haddii waxun la gowracayana waxu fadli badan albadalatu neefka geela adu haddaad keligaa wax gawracayso neef adya iyo neef geela kee ku fadli badan geelaa fadli badan isagaana fuqarada u manfaco badan uma albaqaratu loodaa ku xigta uma daalidaha ku xiga uma almaczu riyah oo waa laga hilib badan yahayo inkastoo soomaalida hilibka riyaha jeceshahay alecadka jeceshahay haddana iduu waa ka hilib badan yahin caalamkuna iyagaa laga jecel yahay wa afdaluhaa halkan waxaa laga hadlayaa midabada ariga midabadiisa iyo xoolaha midabadooda waxaa u fadli badan albaydaa midda cadkow uma asafraa midda guduudan uma albalqaa midda cadin iyo madow isku jira uma asawdaa midda madowga khaaliska ah midabadaas ha meel banaan ka yidhaahdeen waxyaabaha ay daliishadeen waxaa kamida ah kow xadiidkii caaisha radi allahu canha ee nabigu daxaa bikabshayni amlaxayni amlaxayni bay culimmadu tafsiirkooda isku khilaafeen qolaba waxay yidhahdeen amlaxayni waa cadiin min almilxi weeye cusbada way caddahay sooma laba wan oo cadcad bu ku odxiyeysta weye culimada qaar baa saa ku fasiray halkaa waxay ka qaateen bayaadka iyo cadiinka ugu fadli badan qola waxay dhahdeen may amlaxayni waa cadinka iyo waxguduudka isku jira qolana madowbay isku jiraan bay yihahdeen marka afdalu halbaydaa halkaa waa la geliyey waxaa kaloo la geliyey xadiid abi hurayra radi allahu canhu ardaahu oo imaamu axmed iyo xaakim ay wariyeen oo sheekh naasirna silsila صaxiixa uu ku sheegay uu nabigu leeyah damu cafraa axabu ilaya min sawdaaweyni min dami sawdaaweyni cafraaca midab neef ari ah oo midabkeedu cafraaca yahay baan ka jeclahay hal mid ah laba madmadow in midabadii kale fadli badan yihi waa tilmaamay sooma cafraacadii baa la isku qabsaday qolo waxay dhaheen cafraaca bimacnaa baydaa wey qolo waxay dhaheen may cadinka yar madmadowgu ku jir jira aad caddayn iyo madmadowgu ku dhex jira wey halkaa cadiinkii iyo wixii cadiin la halgala ba axaadiista amlaxayn calaa hada tafsiiri iyo xadiidka damu cafaa baa laga soo qaatay waxaa soo haray midabada intooda kale midabka albalqaa balqa waa midabada isku jirka ah neefka ah, ablaq waxaa la yidhaahdaa midabkiisu inuu cadin yahay midab kalena ku dhex jiro guduud baa ku jira ama luguhu ka guduudan yahay ama inta madaxuu ka guduudan yahay ama intaba waa lagu haya madaxaba waa guduudan yahay midab kalaa ku dhex jira isna waxaa laga keenay xadiid kale oo nabig ala slaam annahu daxaa bikabshin yatau fii sawaadin wayanduru fii sawaadin neef oo wan uu ku guuxiyaystay oo lugahana madmadow intaa muujigaana madow ma dharayna ma weji cadayn halkaa midabadii isku jire balqaagiina waa laga gatay masalada waxaa kaloo lagu daray mar haddii midabadii in la kala tafdiiliyo ay noqotay sida loo kala jecel yahay ay u kala fiican yihiin baan midabada u kala horumarinaynaa oo taa in meel laga keenay miyaa jirta sida loo kala jecel yahay waxay dhaheen ha nastanisu binasin daliil kalaanu dugsanaynaa oo daliilkaa muxuu yahay nabiga addoommada la xoreynaya fadligooda markuu ka hadlay baa la weydiiyey ayu riqaabi afdalu qoor la xoreeya tee ugu fadli badan wuxuu yihi anfasuhaa cinda ahliha dadkeedu ugu qiimo badan ay ugu jecel yihiin dadkii maadaama neefkan midabada la kala jecel yahay soo aayadiina lan tanaalu bira xataa tunfiquu mimaa tuxibuuna mahayn kii lasii jacayl badan yahaa sii fadli badan halkaana waxoogay baa ka soo luqluuqeen fuqaadi intaa markay ka soo tageen baa mid kale ay ku dareen fuqaada shaaficiyada wax tacliilinaysay midabadan waxaa loo kala fadilay bay isku qabteen ma midabada kale fiican ba mise midabada kale hilib fiican wey maawardi wardi wuxuu leeyahay madowgu neefka wada madoowe ariga waa ka ugu hilib xun midabada kale oo dhan baa ka hilib fiican walidaalika neef madow baa u fadliya kuwa kaleo dhan baa ka horeeyuu leeyahy hal hadaa saxiix ana horta isuma tijaabinino ninka hilibkiisu dhadhaliya waa garan kara laakiin mid baana wa midabka xooluhu inuu caanaha macaankooda saamayn ku leeyahay yaa xoola dhaqato arrintaa i xaqiijiya loda marka la maalayo inta loola yidhaahay neefka loda u caana macaan waa neefka careefka la yidhahdo midabka careefkii waa ugu caana macaan yahay geeluna midabadiisa waa kala caana macaan yahay lacalla inay hilibkana saameyn ku leedahay waa dhici kartaa oo midabada kala duwan kala hilib macaan yihin waa dhici kartaa laakiin midabadu way kala caano macaan yihiin xoolaha oo qaar waxaa jira markii aad aragto kan yaan la ilisin baa dhihi mubaasharatan midabkiisaad kaga carari haddii aad rabta neef caana macaanna ninka xoolaha yaqaana midabkooda waa lagu kala gartaa ha saamaysa xilliga u dhalay intee baa kasoo wareegtay ma dhaqaya ma hadda marna ugu dhalay saamayn xoolay u siman tahay laakiin midabku caanaha saamaynta ku leeyahy hilibkan hadda waxay sheegayaan waxaa u yidhi kharaar bay yidhaha neefka wada madow bal hadday suuro gasho mar baa tijaabin doonaa insha allahu tacaala ayib watusharau waxaa sharia salaamatu udxiyati udxiyadii inay ka badbaaday can ilcuyuub wax ceeba inayna lahayn alladii allatii ceebtaasoo tanqusu laxma hilibka wax u dhimaysa udxiyada ujeedada laga leeyahay hilib fiican in laga cuno wey walidaalika itafaqa ahlucilmi ahlulcilmi waxay isku raaceen nusuusna ku sugnaatay inay sunno tahay udxiyada in xataa haddii aad sii diyaarinayso la qooliyo oo lasii cayiliyo sa hirib fiican yeelato walidaalika jaa fi nasi hadday caato aan hilib lahayn ay tahay udxiyo ma gasho maqsuudka ugu weyn udxiyadu iyadoo gawraceeda ilaahay ugu dhawaanayo haddana dadka hilibka in lagu intifaaco wey walidaalika shuruubta dadiyo cuyuubta qaarkood iyo laysaga loo loo diiday falaa tujziu ma gudayso alcarjaau mid naafaah waalcawraau mid ila ama ilcad waalmariidatu mid jiran fain qallat dayartay haadihi ashyaa waxyaabahan hadday yar yihiin oo wax u dhima yihiin wax u dhimay aynan jaaza way iska banaanta walaa tujziu ma gudayso alcajfaau midda weyda ah caatada ah nabiga ka sugan tahay sala allahu alayh wasalam sidaa ugu qaydeen inuu isweyn yahayna uu ku tilmaamay oo wuxuu yihi arbacun laa tajuuzu fi اadaaxi afar udxiya ma galaan wuxuu yihi alcawraau mubayiru cawaruhaa midda isha cade ay muuqatay caddahay inay caddahay tii ishada ahaydna waa ka daran waxay isu qateen tii labadaba ahayd ka waran aamanuuda ahayd aamanu mataqaanaa amanu soomaalida qaar ba waxay u yaqaanaan qofka labada indhood bala ee meelaha qaarkood ballaaga laga yidhaahdo nin baa nin ilxumo ku caayi jiray nin ila buu caayi jiray isagaa laba indhood babeelay marka rag ba u yimid ninkii wilishiisi uu ku socdaan caayi jirtay adna waa fadhida ka waran wuxuu yihi ari ari la-aan ibera dhaantee bagaan aamanu u noqday waxaan dabagala u waraystay odayaal deegaankaas ahaa aamunuhu maxaa loogu bixiyey waxay dhaheen socodkiisuna wuu yaraan warwareegiisiiy waxun aragiisuna wuu yaraan meeshii la fadhiisiiyo iska fadhiiyo ninkaa waxaa badan cibaadadu la gudboonaas inkastoo qof qof in oo shar badan la laakiin aalibka hadduu indhabeero meeshuu ragama socon karo fisqigii la aadayey wixii la wareegayey wixii la dhibayey ma samayn karo amanu mid iska cibaadaysu noqonaya lagu bixiy u yihaahdeen marka alcawra saas ocodsan ta labaad wuxuu yihi wlmariidatu lbayinu maraduhaa mid jirado jiradoodu muuqato waxaan muuqanin oo waxyeelin malaha wuxuu yihi wlcarjaau lbayinu dalacuhaa ama dalacuhaa midda dhutinayse dhutinteeda iyo naafanimadeedu ay caddahay ay muuqato wlkasiiratu alatii laa tunqi midda weyda een dhuuxba lahayn dhuuxeedii xataa ingegay lafiya maha lafiya haraga ah taa maxaa laga gawric taas ayadana loo daliishaday wlmajnuunatu mid waalan iyo wljarbaau midda cadhada ama dhukaanka qabta neef cadha iyo dhukaan qabana ma gala waa amraad iyo cudurkiibay labada kamid yihiin iyo wlatitii quica la gooyey bacdu uduniha dhagaha qaarkood oo waudiina la gooyey waa in qalahaba yaraadee waayo dhegtu hilibkay kamid tahay idinku baan cunine soomaalidiina badan hadda baan cunine dhegtu hilibka wax kamida wey inta la dubo baa si fiican loo qariraa aw aw qicatan min fakidiha ama bowdada qayb laga gooyo wanaxwihi wax lamida in kaanat kabiiratan hadday weyn tahay bowdahaas badanaa waxaa iska badan in wax ka googo-an wax weyna di bowdada ama baridii laga gooyo lama ogola iyadana hilibkeedii baa naaqis amraadii hore waxaa loo diidanaana naqsu laxmi baa ciladii ay dhaheen fayuqaasu calayha wax kastoo laxmeeda naaqusanaya wa tujziu waxaa gudaysa mashruuطat اuduni mid dhegta jeexane haysha iyo iyo gawsha iyo leh hayd iyo gawl makala taqaana ninka xoola dhaqatadaha waxay garanayaan hayshana waxaa la yihahdaa t madaxa dheer saa loo jeexo gawshana dhinac marka laga jeexa la yihahdaa marka laakin hadde waxaa la diiday tii furta lahayd ee la gooyo waa la diiday tii la jeexay hilib ma nuqsaaminino dhibaato male wamaksuurata kuli qarni aw bacda geeska oo dhan midii jaban ama qayb kamida ah jaban yahay dhi gees lama cuno geesku hilib maaha wal sida fadliga badan an yadbaxa binafsihi isagu inuu gawraco wey oo bismi illaahi allahu akbar isagu yidhaahdo fain lam yuxsin hadduunan wanaajin osan gawrici karin ama sida loo gawracaa ma yaqaano weliga waxma gawricin ama uu yar beer nugul yahay oo birtaba ma karsiin karo dhiigga soo boodaya ma kari karo ama wuuba ku daalay suu u xoolo badan buu sidii nabig asan markuu lixdameye markuu maray lixdameeye taqriiban buu yihi cali o inta kale gawrac waliba geel taagtaagan baa la gawracaya inagu ari lahaa hayaynan gawraci karin baasha magaalada markaad xoogay joogto adiga dhan fuli baad noqon dhiigga ka caro fain lam yuxsin hadduusan wanaajinin falyaxdur goobta ha joogo waa cibaado biniyaama lagaga samaynaye goobta inuu joogaa fiican wayajibu waxaa waajiba an yawiya inuu niyoodo cinda dabxi marka la gawracayo inuu niyoodaa wanaagsan waa inama alacmaalu biniyaati waxaana cibaado wey wayundamu waxaa sunna ah an yakula inuu cuno athulusa saddex meelood meel wayahdiyo yahdiya thulusa saddex meelood meelna uu hadiyeeyo wayatasaddaqa bithulusi uluna uu sadaqaysto qaarkood waxay yidhahdaan wayadakira biului inuu ulu sadaqaysto uluna meel dhigto uluna maalintaaba cuno asalka waxaa loo daliishaday bay yidhaahdeen saddexda wejba xadiisu caaisha imaamu muslim wariyey baa wax un ka tilmaamay nabigu ala sl sanadku wuxuu ka reebay saddex maalmood kadib udxiyo hilibkeed in la haysto sanadkii labaad marka la gaaraa la weydiiyey wuxuu ihi inamaa nahaytukum min ajli daafati abaar baa jirtayo dadku way diifaysnaayeenoo way tabaadaysnaayeen saas darteed baa waxaa raba dadku inu wax wada gaareen waxaad yeeshaan hadda fakuluu wadakhiruu watasadaquu cuna oo kaydsada oo sadaqaysta qoladii kaydsiga hadiyada ku bedelay waxay yidhaahdeen nabigu saddexdaa ka dhig uu yihi qadarna ma sheegin marka saddex islaamu ka dhig saasaa ku fiican o sul sul sul oga dhig bay yidhahdeen qaarna waxay leeyiin sida agsarkiisa badankii inaad sadaqaysataa fiican hadiya iyo sadaqa maxay kala yihiin hadiya iyo sadaqa waxay kala yihiin laba qaybood wey sadaqadu waa waxa loo bixiyo qof wuu baahan yahay loo siiyo haddii waxaa ujeedada qofkan loo siinaya waxaan uu baahan yahay iyo taakulayn buu u baahan yahay ay tahay curfiga sharciga sadaqaa la yihahda magacaadu in aad ugu haddii waxani qofku ma baahna laakiin shara sharfid iyo maamuus ay tahayna hadiya iyo hibaa la ihahdaa hadaayaadku marka min baabi tashriif iyo takriim waxa loo bixiyaa la ihahdaa qofkan baahi uma siinaysid laakiin ixtiraam iyo sharfid iyo qadarin baad usiinaysaa hadihi hiy hadiya nabigu saa darteed hadiyadana waa qaadan jiray sadaqadana waa diidi jiray wayajibu tasaduqu in la sadaqaysta waa waajib bishayin wax uun wain qalla haba yaraadee waayo ilaahay baa amrayo wuxuu yihi fakuluu minha waacimu lbaa'isa alfaqiir quudiya aqalu maa yuطlaqu calayhi in la quudiyo sadaqo yahay waa qadarka waajibka ah inta kalena istixbaab iska dhaadad bixiso waljildu haraga yatasadaqu bihi waa sadaqaysanaya aw yantaficu bihi fi lbeyti ama gurigu intifacsanaya walaa yajuuzu ma banaana baycuhu in la gado walaa baycu shayin waxna in la gada ma banaano oo min alaxmi hilibka udxiyada kamida hilibka adaaxidana lama gadi karo haraggadana lama gadi karo siaad hilibka u cuni karto haraggana waa intifacsan kartaa siaad hilibka u sadaqaysanayso haraggu hilibkuu tabacu yahay hilibka iyo isku xukum weeye labadaba waad cuni waad intifaacsan waadna sadaqaysan kartaa inaan la gadi karin bay daliil u heleen culmadeena raxmat ullaahi calayhim jamiica waxayna deliishadeen nabigeena sala allahu alayh alay salam wuxuu mamnuucay markii uu cali hadyigii gowrac ku lahaa wuxuu amray geelan iyo hilibkooda iyo harbahooda iyo wixii saaraa saaraaye heeryayi rad ahaa inuu sadaqaysto wuxuu mamnuucay nabigu dadka gowracaya hilbaha qalaya ee ijaarka lagula heshiiyo in haragga ijaar ahaan loo siiyo oo mucaawadiya wax kala iibsi haraggii uu galo haddiiba kala iibsiya ijaar in loo bixiyo la diiday de mucaawadiya wax kubedelashadii baa la diiday waalbaycu min hada albaal baycula jinsigaa u kamid yahay oo ijaaradu waa baycu lmanaafic wey tanna waa baycu lacyaan waa min jinsin waaxidin iswada raacid walaa yajuuzu ma banaana lahu isagaa alaklu inuu cuno min aludxiyati almanduurati udxiyada lagu nadray ee nadarka aada gashay lama cuni karo haddii aad udxiyo nadar ku gasho ma cuni kartid lanna waajib bay kugu noqotay masaladan waa qowlka ay madhabku rajaxeen huwa qowl abi isxaaq almarwazi min asxaabi wujuuhi shaaficiyada kamida ah weeye sida maawardi rag lamida ah ay magacaabayaan wej kaloo shaaficiyadu in la cuni kara jira laakiin way daciifiyeen watan nadarka a maxaa loo diiday masla ugu damay soo ma tan nadarkaa waxaa loo diiday fuqahadeenna way tacliiliyeen mas'alo ka weyn bay juz faraca ka tahay ay raaciyeen waxay yidhaahdeen dimaadan la geeyo ma wixii sunna ah mise wixii waajiba ah? wixii waajiba ah, bisababin minkana u waajiba ah, xaq mustaxiq lilfuqaraa'i weeye adigu xaqay mustaxiq fuqaradu ay yeeshaan ood bixinaysana wax kama qaadan karta bacdin amaa ra'ayta xaq horta hadduu kugu waajibo mustaxiqiintana fuqaradu ay noqdaan adu waxba kama taaban kartid soo maada arag lamaa wajabat calayka zakaatu lmaali xaq fuqaradana ay noqotay sakadii aada bixinaysay adu wax ka qaadan kartaa akaatulmaalki maya akaatulfirigiina akaatulfirigii masaakiintaa kugu leh adigu daafic baa tahay miskiinkuna aakidkii wey waa xaq fuqaraa walmasaakiin walidaalika dimaada waajibta oo imaama dembi la galay oo muxaram lagu dhacay fi lxaji ama waajib laga tegay oo miiqaal lasoo dhaafay iyo wax lamida ay ka noqota noqoto dimaada waajibada qaacidada fuqahadeenu waxaa weeye hadiga waad gawrici mana taaban karti liannahu lamaa wajaba calayka markuu waajib kugu noqday xaq fuqara iyo masaakiin buu noqday xaq fuqara iyo masaakiinoo maali oo kugu waajibay adigii wax inaad kala hartana qaacidada sharcigu maaha inma ogola markaad nadartay marka id adigu nadar kaa gashay waajib bay noqotay nadarkaa hadigeeysa udxiyadaad ku nadartay yaa iska leh xaqu lfuqaraai walmasaakiini wey walidaalika adigu ma taaban kartid haada albaab oo masaa'ilkaa horosana de hore uga soo hadlin bay farac ka tahay mas'aladani masale keligeed taagan maaha halkaas waxaa ku daynaynaa wallahu aclam ilaa bacda alciidna cashirku waa fasax in sha allahu tacaala kadib ciidda kadib markay yaamu tashiiqina dhaafto ayna dib isugu soo laaban doonaa subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka wa ilayka Thank you. <coughs>